بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii toban iyo toddobaad ee ka mida min kitaabi radd cala aljahmiya liلdarimi qaala alimaam raximah اllahu tacaala baab الru'ya waxaynu ka soo baxnay abwaabtii ku saabsanayd sifat الnusuul iyo aayadihii adiladii sheekhuu dhexgeliyay ityaanka ilaahay iyo majiia ku saabsanaa hadda sheekh wuxuu u gudbay masalo kale oo ay inkiraan mucatiladu ama jahmiyadu firaqdii dhuntay ama islaamkana sheeganaysay masaa'ilkay ku khaldameen ayuu baab yahay baabu ru'ya bilabsaar alru'ya bilabsaar maalinka qiyaame haddii la tago ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniintaa inay indhahooda ku arkahayaan ayay salafu saalix qabaan dawaa'ifuulqibl oo dhanna waxay isku raacsan yihiin in axad walba aqoon ay u kordhayso ru'yadii cilmiga ahayd oo in axad walba aakhare markuu tago ilaan qaybkii la yskaga warramahayay aakharadii naariyo jannadii malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtiisa ahara dhacaysoo dhanba baa waxay noqonaysaa waxaad u jeeddo oo ku hor yaalla marka axad walbo makhluuq ah oo insiya jin ah inuu cilmi u kordhahayo oo macrifadii danniga ahayd ama nadariga ahayd ay daruuro noqon iyo fitro oo nin walba daahi saaraa laga faydhayo wax walbana uu noqonhayo cayaan ama ciyaan waxaad tidhaahdaba taasi muran maaha layskuma hayo waana tay ku dulmeeraysanayaan jahmiyadu iyo bacd اlashaacira masalada laga hadlahayo waa ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala biاlabsaar ilaahay in indhaha lagu arko oo indhahan inugu yaalla rabbi subxaanaه wa tacaala ay ku dhacaanoo markaa halkaasi ay muminiintu ku nimcaystaan taasaa laga hadlahaya masalada iyada ah laba ma'khad ama laba mustanad bay ku taagan tahay mustanadka koobaad waxaa weeye aljawaaز alcaql mustanadka labaadna waxaa weeye atawaatur الnaqli labadaa mustanad bay ku taagantah ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arko ma shay jaa'isoo bannaan oo dhici karaa mise waa shay mumtanicoo mustaxiil ah marka ilaa axkaamta caqliga ahayd mustaxiilaad iyo waajibaad iyo jaa'izaad bay ahayd saddexdaa xugun bu caqligu leeyahay shaygan inaad ogaato inuu yahay waajib اlwujuud iyo waajib اlwuquuc aw اlusuum iyo inaad ogaato inuu mumtanic mustaxiila yahay iyo in caqligaadu labadaa dhinac imtiaan ee imtinaaca iyo wujuubka uusan midnaba keenin uu keeno jawaas oo uu hawshaa banneeyo marka ilaahay subxaanaه wa tacaala in la arko indhaha la saaro waa shay jaa-izun ah mustaxiilaad ma aha mumtanicaadna ma shay mustaxiil oo mumtanica uu yahay oon suuro gelaynin yahay nebiyulaahi muusaba ilaahay ma weydiisteen nebi maxamedna inooma sheegeen marka mustanadkaasi waa ah, waxaa weeye waa almustanad alcaqli oo ah ru'yat اllaahi biاlabsaar waa jaa-izun waa in isgaranaan u malay mustanadka labaadna waa atawaatur الnaqli adila kitaab iyo sunno leh ayaa iska daba tagtay oo hawshaa qaadaa dhigtay oo qeexday oo tibaxday walidaalika wadaadkii axmed adirdiiri manduumadiisii alkharida albahiya wuxuu yihi wajzim biru'yati اlilaahi fii jannati اlkhuldi bilaa tanaahi id ilwuquucu jaa'izu biاlcaqli waqad ataa fiihi daliil الnaqli wuu khulaaseeyey calى annahu ashcari haddana waa maaliki wuu yar dhaamaa wuxuu uhi wajzim akhii biru'yati اlilaahi walaalkayo waxaad go'aamisaa buu hi ilaahay aragtidiisa fii jannati اlkhuldi bilaa tanaahi labadii daliil buu ku til wuxuu idhi id ilwuquucu jaa'izu biاlcaqli waqad ataa fiihi daliil الnaqli maxaa dhiman waa jaaئizu caqlan waqad tawaatara alnaqlu fiiha labadaa mustanadood dee caawa sheekhu wax ka faahfaahin doono ayay masalada ku dhisan tahay waa manduumo yaro toddobaatan iyo dhowr beyda oo khariid albahiya waagii ashaacirada lahadna loo akhriyi jiray iyadana kuwa kaga dhaanto way roonta ayb masaladu marka labadaa rugni bay ku taagan tahay tii amaa xukumkeeda ninkii dakfiree diida cinda salafi saalix muslim ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala muminiintu inay indhahooda saarayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaamaynayo biru'yatihim lah waxaa weeye ninkii dafiree diida waxaa weeye agtooda muslim ma aha horaan buu masaa'il ka fudfudud ku soo yidhi alimaam nucaym bnu xamaad alkhusaaci man shabbaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafar waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafar walaysa maa wasafa allahu bihi nafsahu walaa rasuuluhu tashbiiha nusuusta kokoobaan ee salafku leeyiin waa la xifdiya saddex qaacidu kusu wuxuu ihi ilaahay subxaanahu wa tacaala axad makhluuqaadkiisa ka mida ah ku shabaha muslim taa waxaa ku baabaday salafiya mushabiha ama mujasime ah. wuxuu ku yihi waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahuna faqad kafar een eenna halkaa way ku dhammaatay waxaan u jeedaa iyo waxay tiri iyo ficiish way isku dhammaatay ilaahay tilmaantu isku tilmaamay fii kitaabihi wa sunnati nabiyihi waa maxay slku hadday ku dh ilahay wuxuu isku tilma aha wixii qur-aanka ku yimid markay u yimaadeen ninkii qowsaarkaa iyo muxuu ahaa haweenaydii isku faraxumooday iyo labadii mas hawshaas nabiga u yimaadeen nab muxuu yii nafsu muxamadin biyadihi la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah axkaamtuu nabigu u sheegay kitabka qur muxuu ujeedaa bisharci illaah slku hadday ku yidhaahdaan waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafar waa maxay waa wixii ku sugnaaday bilkitaabi wasunna ee ma aha qur-aanka basel jeedo walaysa maa wasafa allahu bihi nafsahu walaa rasuuluhu tashbiiha alimaam moxamed ibn muscab acaabid wuxuu yidhi man zacama anaka laa tatakalamu walaa turaa fi اlaakhirati fahuwa kaafiru biwajhik walaa yacrifuk ninkii ilaahay ou sheegay inaadan hadlaynin aakharana aan lagu arkaynin midkaasi wuu kugu kufriyey kumana yaqaano waa gaalgeesa waaweyn cabdulahi bn axmed baa fi sunna ku soo saara bisanadin صaxiix wakadalika daara qutni fi kitaab الصifaat wاlkhaiib albaqhdadi fi الtaarikh marka hoostana axmed naqliga uu ka soo goriyey muxaqiq waa aragtaan abu daawuud asijistani saaxib الsunan yaa axmed ka waranaya axaadiiu ru'ya in agtiisa lagu sheegay kadibna uu yidhi man qaala ina allaha laa yuraa fahuwa kaafir ninki yidhaahda ilaahay la arki mahayo muslim ma hada huwa eh, xukmu salafi saalix waa tawaa'if min ahli qibla ah oo wanaag doon ah oo wa tacaala aad nasahdaan oo aad xumaanta rabbi ka huftaan oo muwaxidiin fiican aad baashi baa la antaraartay way surmaseegteeyeen meel xun bay ku dhufteen laakiin salafku warkaa kama dhegaysanin xukumkay lahayn bay u dhiibeen masalaة الru'ya marka masaladaa weeye sheekhu marka halka suqaabka u dhiga aan fiirina in sha allahu tacaala yaa khilaafay intaanan sii gudagelin baabka yaa khilaafay hawsha iyadaa waa muctasilo oo sheekhu haddee asagu jahmiye odhan doono lagayaa ka ballaarin kullu muctasiliyin waxaan soo nidhi waa fahwa jahmi walaysa kullu jahmiyin muctasiliyan lanna waa daa'ifo khaasa muctasiladu jahmiyaduna waa asalkii umka ahaa wey aljahmiya oo dhan baa inkirtay baad ku gaabsan kartaa haddii aad tafsiil rabtana ashaaciriya mucsilaa inkira mucil khasaa'istoodana mucsilaa wadata khawaaisuljahmiyana waxaa wata ashaaciro marka waxaa weye israaci almuctasilatu walashaacira dafiray ama alashaacira waa inoo reen magaaleeyaan kutubtooda waxaa ku qoran ilaahay subxaanahu wa tacala ru'yadiisa inay qabaan oo mucsilay radinhayaan bal abulxasan alashcari waxay ka soo guuriyaan inuu gaalaysiiyey mucsilada inkiradda iyo dafiriday dafireen ilaahay aragtidiisa aakhra in la arkahaya ah naqliga hadduu sugnaado waa khayro maxaa yeelay abulxasan asagu culuwullaahi waa sugahaye jihadana waa sugahaye ru'yaduna bilaa culuwin maba suuragelaysa wa bilaa jihati ra'yigiisu marka waa ra'yi mustaqiim ama xukmu cala almuctazila waa xukm saliim ah maxaa yeele waa xukmu salafi saalix laakiin ayagu kutubtooda dambe sida hazali fi kitaabi aliqtisaad fi اlictiqaad wakadalika araazi kitaabkiisa nihaayat اlcuquul fi diraayat اlusuul mujaladka saddexaad wuxuu leeyahay labadu waxay leeyihin khilaafka noo dhexeeyay annaga iyo muctasilo khilaaf lafdi ah weeye aw yakuunu qariiba min allafdi marka waxaa isweydiin leh hadduu waxba idiin dhexayni maxaa u takfiirisee ma ruux khilaaf lafdi idiin dhexeeyaa la takfiiriya waxaan ku dhi hashaa way rimanta ad waa tira dhays weeyi gaal baa tamay dhigi kartaa maxaa jira isku macnaan sheegnay laakiin maxaa kala duwan weerdheenni baa kala duwan marka maxay u gelaysaan khazaali kitaabkiisa aliqtisaad buu sidaa ku leeyahay waxa laga hadlahayo waa masiidu cilmin wa kashf ma aha ru'ya bilabsaar raazina wuxuu ku leey nihaayuhu ku leeyahay asagaaba weliba sheegay inuu yahay khilaafku lafdi baynahum wabayn almuctasila ama qariib min allafd marka waxaa weeye waa ciyaarba inoo hayaa muhiimadda laga hadlaya waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiintu indhaha masaarhaya ninkii wax kala sheega oo meeshana laga arkayaa yidhaahdo oo muxuu ahaaye cilmiga kordhahay waxaan leenahay maada rumaynin masalada kuguma haysano wixii doonaa ku kordho gaaladii ilaahay dafiraysaaba aakhare iimaan la imanay laakiin laga dhagaysan maayo maayo iimaanku mar hadduu bacdal naftu markay ku qabato kadib u yimaado lama dhagaysanayo ayb falama ra-w basana qaaluu aamana biاllaahi waxda wakafarna bima kunna bihi mushrikiin falam yaku ynfachum iimaanhum lama ra'uu basana in allaha yaqbalu towbat اlcabdi maa lam yugargir in allaha yaqbalu towbat اlcabdi maa lam taطlc الshamsu min magribiha maxaa loo diiday esh اlxikma waxaa loo diiday nin walbo jaaxidoo mutakabir ahaa markay naftu qabato kaadidu tis ka sii iimaan badan la iman yaa ka dhegaysan laakiin adoo xor oo tamashlaynayo shanlaysanhayo iswaalhayo fiiftaa ku haya ayaa la rabaa iimaanka inaad doorato maray halkaa naftu soo gaadho ood muxuu ahaa sidii harkawaalidii aad gurxamayso yaa kaa dhegaysanaya marka ayada iimaanu daruura ma rabne maxaan rabnaa iimaanu ikhtiyaar iimaanu mulji oo ilja iyo daruura markaa taas walba waa la diyaar fircoon baa laga diido dhabo laga saaray hal meel buu rabbi kasoo ka soo reebay suurad maxay ahayd ilaa qowma yunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkhizy fi اlxayaaةi اdunya wamatacnaahum ilaa xiin axad kale oo laga dhegaysanaya ma jiraan qur-aanka soo ka hadla hawsha iyada qaala abu saciidin addarim raximah اllahu tacaala qaala allahu tacala ilahay wuxuu uhi wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinkaa qiyaamee lakala baxayo naadiratun mid dhaadanoo ifaysa weeye annadr huna alshraaq wاlbahaa wاljamaal weeye ayib naacaw iyo nicma ka muuqato wey waa weji nimcaystay ayib ilaa rabbihaa rabbigeed bayna naadiratun eegaysaa oo dhowraysa ayib ilaahay subxaanaه wa tacaala culamaa salaf waxay leeyihiin ilahay wuxuu u kulmiyey mu'miniinta bayna aljamaali الظaahiri waاljamaali اlbaaطin aayaddayna ka muuqataa wujuuhu ywmaidin naadira waa maxay waa quruxdii iyo bilicdii bannaankayda muuqatay weji dhaadan oo ifahaya oo shani ka muuqda oo laga subkan karo oo markaasi diif ka muuqanin oon rafaad ka muuqanin oon fikir ka muuqanin oon cabsi ka muuqanin maxaa weji fikirhaya ama cabsanhaya naacaw iyo nicmo kama muuqato maxaa kugu dhacay xaggeed ka didsantahay mid sadaayaysanna asagu iska badaa miday xubeeniya gaaja leeftana jooji warkiisaba iska da wujuuhu yowmaidin naadira waa maxay waa aljamaal aaahir bilicdii muuqate weeye ilaa rabbihaa naadirana waa maxay shay aad jeceshahay markaad fiiriso qalbigaad ka farxaysaa halkanaad waasawaasi ka noqon halkanaad kuu buuxsami halkanaad ka noolaan marka indhahoodiina way doogsadeen qalbigoodina wuu naqaysa asagoon roob baa u da-ay marka waa jamaalu fi الظaahir wa jamaalu fi اlbaطin aayaddu macnahaasay ka hadlaysa shayaadiinta ay hadda selafku ka digahayeen ama aan soo tilmaana maxay leeyihin aayadda waxay dhaheen maya suuragal ma aha ru'yat اllaahi biاlabsaar waa mustaxiila aayadda macnaheeduna waxaa way yidhaahdeen wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha ay ilaa hawaabi rabbiha naadirat muntadira bal sinsaarada aayadda ku dhufteen balda waxay dhaheen wejiyaha nicmaysan waxay korin ay sugaysaa hawaabkii iyo raxmadii iyo nicmadii ilaahay bay sugahayaan nadarkuna mar buu ku yimaadaabay dhaheen bimacna alintidaar korid iyo sugid iyo waxaad markaasi aada u lug hayso qur way ku jirtaabay dhaheen waxaa la yidhi taayaada kala naqaasha yaaba idin yidhi nadarku ma noqdoon intidaar ma annagaa isweydiinay xaggeed iskaga xaadhinaysaan goob cidlaa yaa idinkula doodahaya cid idinku haystaa ma jira adun baaba ordahaye annagu waxaan ka hadlayna hunaa nadar baa nidhi loo idaafeeyey ila اlwujuuh kadibna loo idaafeeyey bixarfi ilaa waxaan ka niqaashaynaa nadaru maqruunu bixarfi ilaa mudaafin ila اlwujuuh laa yakunu fii lugaةi اlcarab ila alru'yaة wالnadar bilcayn marka aayadda siyaaqeeda ayaa diidahaya in intidaar iyo korasho marka waa maanici lafdiga ahaa maxaa l wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira laydhi nadarkan meesha yaalla ismigan faacil waxba hafir nadarkan meesha yaalla maxaa loo idaafeeyey laba meelood mar xarfu ilaa baa lagu qabtayoo loo aaneeyey laba wujuuhna waa la sheegay aragtidu iyo nadarku xaggee ku yaalla maxalkiisii wujuuhdii ah indhuhu maxalkoodii oo wejigii waa la sheegay nadarki ilaa baa la geliyey intaa waxay diidaysaa inaad tiraahdo aad tiraado korosho iyo sugid weeye meehe wejiyaashan ay indhuhu ku yaallaan ayaa rabbigood fiirinayo wey taasi waa maanicigii maanici siyaaqa ahaa ee lafdiga ahaa wey ama almaanic almacnawi wujuuhi yoomaidin naadira kaa diidaysa haddii aad ku fasirteen wejiyaashu maalinkaad rabbi naxariistii bay koranhayaan waa weji basaasaysanba oo malagii galay oo cabsanhaya maxaa iman doona maxaad la kulmi doontaa maba lumaninba wejigaas masagaa qaxweeyeyba way fahanteen baan u malay weji nicmaystay oo dhaadan oo in yaroo xoogow sugahaya ice icekreamki iyo alaabtii baa laga hadlahaya nicmaa la soo sheegay wujuuhu yowmaidin naadira la yidhi qolyo noolaaday weeyi oy naxariistii nicmada ilaahay ka soo ifbaxday oo cadarku saa uga kamkamahayo kadibna sugahaya nicmooyinka tii u weynayd ee lagu khatimi lahaa laakiin qolyo aan weliba luumanin oo la waxay sugahayaan hawaabka rabbigay ina ciqaab bay sugaysaa meesha ma farax iyo dhaadanaan baa yaalla maaban luumanine maxaan farxanaa naadar naadaradu xaggay ka iman idan aayadda siyaaqeeda macnawiga iyo siyaaqeeda lafdiga waxay diidayaan in lagu fasiro ru'yadan ama nadarkan lagu fasiro balntidaar maxaa yeelay lianna alaaya siiqad masaaqa tarqiib haddaan intidaar ka dhignana dembi bay noqonaysaa iyo ami iyo walbahaar iyo wadnafog iyo kodol kugu taagan dad kodol ku taagan tahay miyaa nadra ka muuqataa hawsha laga hadlayo marka waxaa weeye kama qaala tacaala walaqaahum nadratan wa suruuran oo kala meesha laga raba waxa ay sheegeen waa iska bilash wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kalaa inahum can rabbihim ywmaidin lamaxjuubuun arinku sidaa ma ahe ama kirya ban baa laydinku dhada ku tahay inahum gaalo can rabbigood xaggiisa can ru'yati rabbihim way hadda lamaxjuubuuna waa laga xijaabay oo waa laga manciya yowmaidin maalinkii qiyaama uma intaa kadib inahum ayagu lasaa'il jaiim jaiim bay naartaasay ku guban doonaan oy laazimi doonaan laazimuha muxtariquha bay dhahaan mufasiriintu ilaahayna waa loo diiday aragtidiisii jaxiim iyo jahanamana way ku guban doonaanoo way laazimi doonaan uma intaa kadib markay gubtaanoo naar ay istaabtaanna yuqaalu waxaa lagu odhan haada aladii kuntum bihi tukadibuun cadaabkan waa kaad beenin jirteen aw itinaa bicadaabin aliim iyo amtir calayna xijaarata min asama xisaabaheeda waa keena ka jawaabaa laleehay hunaa waa maxay in addoommadii gaalada ahaa ilaahay laga xijaabo waa ciqaab lahum muminiintu inay arkaanna waa naxariis iyo hawaab lahu xajbigu hunaa waa xajbu ciaab ciqaab iyo cadaab baa looga dhigayaa ilaahay inaysan arag ishooda aysan ku doogsanin aragtida ilaahayna muminiintu waxay u tahay naxariis iyo doogsi nicmadu noocaasa ilaahay saa u weyneeyey ayay jahmiyo iyo mucadilo iyo balaayo raacda waxay ka dhigeenba shay mustaxiil ah oon suuragal ahayn diinka ilaahay oo dhan bay dabarogayaan nimanku wax naga qabta allah noo sakhire yacni waa laba kala baab ilaahay wuxuu ka dhigay ciqaab jaxiime inay galaan oo haddana lagu dhaato l waa ka ceebkaad beeniseen ilaahayna laga xijaabo muxuu ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala cuquubaad saddexoo isdaba yaalla xajbuhum can ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala uma dukhuuluhum اljaxiim iyo in lagu tiigtoo lagu dhaato lehaye istaabta naarta aad beeni jirteen waa tani bal ka warrama say tahay maqabowda misoo kulusha hawshu nooca ahaydba waxay nooga dhigahayaanba shay ah mustaxiil nicmadii ilaahay saa u weynay imaamku wuxuu yidhi marka ha la yaabin salafku inay ku yidhaahdaan ninkii inkiray hawsha ayada ah, waa kaafir fa fii hada daliil hawtoraan idinsoo sheega weeye xadiis iyo aayad miyaad haysaan odhanaya ninkii ilaahay aragtiisa dafira waa gaal salafku maxay gaalnimada ugu haliilahayaan baashanay saa u wadana dadka dhakada ka saarayan maxay tahay bal kitaabka rabbiga min suurati اlfaatixa ilaa suurati الnaas ka soo saara ayad odhanaysa waman ankara ru'yat اllahi fi اlaakhira fahuwa kaafir miyaad haysaan haye axaadiidta arbaciinka ilaa maxaan dhahnaa ila almasaanid wاlأjزاء iyo طuyuuriyaadki iyo wixii la sheegi jiray <laughs> iyo khaylaniyaadki soo qabtay jacdiyaadki waxaa doontaan ajsaadii axaadiista bal keena waman ankara ru'yat اllahi faqad kafaro nabi maxamed ka suganna ma helaysaa laakiin maxaa jira selafku maxay wax ku tagfirinayaan waa laazim daruuri ah masalada in badan waa celin been baa laidinku